alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wala ali muxamed wasalama tasliiman kasiira baabu tayammum wuxuu u baab yahay gegebaysiga la gegebaysto ayuu u baab yahay ama ciidda la doono in lagu dahaaro qaato can cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ra'aa rajulan muctazilan lam yusalli fi lqowm rasuulku sala allahu alayh muctazilan ka dheeraaday ee dadkii tukanayo meel gaara fadhiya bimacnaa muctasilan munfaridan dadkiibuu ka go'ayoo keligiibuu meel ku sugan yahoo fadhiya oo lam yusalli fi alqawm dadka dhexdooda kuma tukan ama lam yusalli fi lqowm bimacnaa maca alqawm qowmka la jirkooda lama tukan cidlu iska fadhiya fa qaala wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam yaa fulaanu hebelow maa manacaka an tusalliya fi alqawm maxaa kuu diiday inaad la tukato fi alqawmi ay maca alqawm ragga la jirkooda inaad la tukato maxaa kuu diiday fa qaala yaa rasuula allaahi asaabatnii janaabatun walaa maa wuxuu udhi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam asaabatnii janaabatun janaaba ayaa ihaleeshay walaa maa biyana ma jiraan biyo aan ku maydho ma hayo faqaala calayka bialsaciidi fa innahu yakfiik wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaad laasimtaa bisaciidi arlada korkeeda inaad ku gagabaysato laasim saciid waa wixii arlada korkeeda ku sugan baa saciid la yidhahdaa ama ciid ha noqdaan ama ashyaa kaloo arlada ka mida ah ha noqdaaneen fa innahu yakfiika waa kugu filan yahay oo waa ku kaafinaya tayamumku wuxuu ka mid yahay labada nooc ee lagu tahaaro qaatuu ka mid yahay oo tahaarada lagu tahaaro qaata ama waa biyo ama waa ciid labadubana asalkii bini aadamka weyn oo aadamiga aabbahooda ah ciid baa laga abuuray ciiddii biyaa lagu daray marka biyo iyo ciid asalkaynu ka soo jeedna weeyi dadka dambe ee aadam ka dambeeyey ee aabbaha iyo hooyada lihi iyagana waxaa laga abuuray biyo min maa'in daafiq biyo ayaa laga abuuray asal waxaa in lagu tahaaro qaato biyaha laakiin biyihii haddii la waayo amaba la isticmaali kari waayo beddel waxa ka noqonaya ciid baa beddel ka noqonaysa ama camuud baa beddel ka noqonaysa oo lagu gagabaysanaya oo lagu boodhaysanaya marka nabigu sala allahu alayh wasalam markuu arkay ninkan aan dadkii la tukannin wuxuu weydiiyey sababtu ula tukan waayey ma canaanan ma maagin ma dagaalin waayo wuxuu hubsanayey cudurdaar inuu leeyahay iyo in kale waxaa laga qaadanayaa ruuxii la arko isagoo camal camallada ka mida ka gaabiyey camalkaasina shay waajiba yahay in la weydiiyo sababta oo aan canaan lagu bilaabin oo la yidhaahdo sababtu waa maxay maa xamalaka calaa daalik maxaa sidaa kugu kallifay maxaa kugu xambaaray maxaa sidaa kugu wacan waxaa laga qaadanayaa ruuxii biyo waayaa hadduu wayse u baahan yahay iyo hadduu maydhasho u baahan yahay mid walba in ciiddu meeshii tahaarada u gelayso oo ay beddel ka tahay waxaa la wixii biyaha marka la isticmaalo lagu tahaaro qaato lagu bannaysan jirayna dhammaan waa lagu bannaysanayaa marka ciidda lagu tahaaro qaato waxaa laga qaadanayaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam inay dhici jirtay saxaabada qaarkood inay ijtihaadaan waayo ninkani su'aashii isma odhan cid weydii oo nebiga ma su'aalin ee isaga ayay waxay ula muuqatay mar haddaan u biyo haysanin ilaa uu biyo ka helaayo inaanu tukanayn masaladaa inay saxaabadu ijtihaadi jireen wakhtigii nebigana sala allahu aleyh wasalam xadiiska cammaarna masalada wayna tusinayaan xadiiskani weliba wuxuu dheeraad la yahay goob uu nebigu joogo sala allahu aleyh wasalam inay dhici jirtay saxaabada qaarkood inay ka ijtihaadaan waayo mawdica nebigu waa joogay sala allahu aleyh wasalam haddana maca daalika nebiga sala allahu aleyh wasalam ma weydiin calayka bisaciidi fainahu yakfiik saciidka laazim wuu ku kaafinayaa saciidkaasi haddaad laazimto isaga ayaa kugu filan can cammaar bni yaasirin radia allaahu canhumaa qaala bacasanii anabiyu sala allahu alayh wasalama fii xaajah cammaar ibnu yaasir waxau idhi ilaahay raalli ha ka noqdo isagiiyo aabbihiibe nebiga sala allahu alayh wasalam baa i diray cammaar fadaa'il buu leeyahay waxaanu ka mid ahaa min alsaabiqiin waana la imtixaanay isagiiyo waalidadiisba wakhtigii maka sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna hooyadii waxaa dilay abujahli ayaa dilay wakhtigii maka isaga oo le saad u islaamtaa wuxuu soo qaaday waran buu soo qaado halkaa cawraduu ka geliyey dabeedna sidii bay ku dhimatay marka imtixaannaa soo maray xadiiskii abudardaa yaynu sheegaynayna waa ninkuu sheegaaye u lahaa alaysa fiikum man ajaarahu allaahu min alshaytaani cala lisaani nabiyih yacnii cammaaran xaddiis kale waxaa lagu soo wariyey ninka hadyiga cammaar ku hanuunaa waa hanuunay xaddiis kale waxaa amaarad looga dhigay fi'atulbaaqiya qolada dishaa inay yihiin fi'atulbaaqiya wayxa cammaarin taqtulhu alfi'atu albaaqiya wa fii riwaayati albukhaari waxaa ku sugnayd taqtuluka yaa cammaar alfi'atu albaaqiya yadcuuhu min lahu fadaa'il cadiida wa manaaqiba jamma qaala bacasanii annabiyu sala allahu alayh wasalama fii xaajah wuxuu idhi nabiga sala allahu alayh wasalam baa idiray oo dan ayuu idiray fa ajnabtu janaaba ayaa igu dhacday oo maydh baa igu waajibtay safar bay ku sugan yihiin janaabana waa haleeshay isagoo iska hurdaa ruuxa waxa haleeli karta janaabo falam ajid ilmaa'a wax biyo ma helin wax biyo ma helin fatamaraqtu fi asaciidi kama tamaraqu daabbah waan gelgelimaystay buu yidhi fi saciidi arlada korkeedoo ciidda ah baan ku gelgelimaystay kamaa tamaraqu ay tatamaraqu daabbah sida neefka xoolihii u gelgelimaystoo kalean u gelgelimaystay wuxuu is yidhi marka la weyse jabo haddii biyo la waayo dee gegebaa la samayn jirayoo gacmaha iyo wejiga ayaa lagu masiixi jiray dee hadda hawshu sidii hore waa ka badantay maydh baa waajibtoo jidhkoo dhan in la wada maydho baa waajibtay dee wejigiiyo labada gacmood in la masaxaa mala kuma fillee maxaa kula gudboon meel cidla adtagoo dharka intaad iska muldhiso ciidda marna xaggan isugu rog marna xaggan isugu rogo sida neefka xoolihii u gelgelimaystoo kale ugu gelgelimayso waa ijtihaadkiisuu sidaa ku sameeyey marka waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtigii nebiga inay dhici jirtay inay ijtihaadaan laakiin mas'aladaa usuuliyiinta qaarkood waa diidaanoo waxay yidhaahdaan saxaabadu inay ijtihaadaan wakhtigii nebiga ama xadradii nebiga waa laba mas'ale jaa'is maaha waase qowl daciif ah waxaana sii daciifnimo badan qowlka odhanaaya xayaatadii nebiga inay ijtihaadaan uma bannaanayn laa fii xadratihi walaa fii ghaybatihi kaasaa weliba sii daciifsan muxuu sameeyey haddaanu nebigiiba la joogin mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa u ijtihaadaan anigu anigu nool tilifoonna ma jirin dee nebiga ay kula itisaalaan oo ay yidhaahdaan masaladan nooga jawaab xadiiskan waa la soo ikhtisaariyey weliba waxa ku jiray cumar bnu khadaab iyo cammaar inay safarkaa wada socdeen labadoodana habeenkaa in janaaba haleeshay labadoodubana biyo waayeen mid waliba waa ijtihaaday ijtihaadkiisuna waa ka duwanaaday ka kale cumar wuxuu is yidhi mar haddaanad biyo haysannin janaabana ay ku saaran tahay dee maba tukan kartid cumar qisadaa waa ilaawey waa dambaa isagoo mas'aladan fatwoonaya wakhtigaa dambana waxay ahayd waa wakhtigii imaarada cumar amiirulmu'miniinka ahaa cumar baa wuxuu yidhi hadduu ruuxu janaaba ku dhacdo biyana u waayo tukan maayo camaar baa qisadii u sheegoo xasuusiyey laakiin cumar ma xasuusan wuxuu idhi cumarow miyaad xasuusnayn innagoo sariyo ahoo safar ku wada jirnaa labadeennaba habeenkii in janaaba ina haleeshay biyo inaynu weynay anigu inaan gelgelimaystay sida neefka xoolaha ay ciidda ugu gelgelimaystoo kale inaan saa ugu gelgelimaystay oo aan saa ku tukaday adiguna aana tukana aad istidhi dee salaadi xaaladdan kuma saarna markaasuu yaa cammaar ittaqi illaah cammaarow ilaahay ka baq yacani waa la xasuusiyey waana xasuusan waayey waxaa se cajiiba sida uu cammaar ka soo naqlinayo waagaa inuu sameeyey ayuu markan sheegayaa cumar dabeedna markii dambe nebiga aynuu nimi oo nebiga markaynuu nimi dabeed uu yidhi waxaa kugu filayd inaad markaa labada gacmood allada ku dhufato oo wejigii labada kaf ku masaxdo cumar markuu xasuusan waayo uu yidhi ittaqi illaah ayuu wuxuu ku yidhi cammaar haddaad ii amarto inaan xadiiskaa sheegin ma sheegaayo bimacnaa amiirulmu'miniinkii baa taho inaan ku adeeco ayaa i saaran haddaad i tidhahdo xadiiska ha sheegin dib u sheegi maayo buui saasay saxiixa ugu sugan cumar wuxuu idhi maya kuu diidi mayno inaad sheegto innamaa nuwalliika maa tawallayta waxaannu kaaga weli yeelaynaa waxaad ka weli yeelatay adigu haddaad iska hubto sidaad u hubto u sheeg kamaa tamarraqu waa min baabi xadfi ixda taa'ayn ay tatamarraqu daabba labadii ta'ood baa mid la xadfay suma ataytu dabeed waxaan u imi buu yidhi annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga fadakartu dalika lahu waan u sheegay arrinkaa nebiga sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa kugu fillayd an taquula inaad ku samayso ay an tafcala biyadayka labadaada gacmood inaad ku samaysaa kugu fillayd haakadaa aad sidaa ku samayso qaala waxay leedahay macaani fara badan bay leedahay waxay culammada qaarkood ay sheegeen ilaa siddeed macno inay leedahay oo qaalo loo isticmaalo oo qaala waa yidhi qaala waa dhintay qaala waa iishay qaala waa sameeyey qaala waa gacan sarreeyey qaala waa garaacay macaanidaa may maqasheen macaani fara badan bay culammadu sheegaan saaxibulqaamuus siddeedda macnoba waa soo aroorinaya isagoo ibnulambaari ka soo naqlinaya ayuu soo aroorinaya qaala yaqiilu oo yadu qayluuladiihi waa jirtaa laakiin qaala yaquulu baynu ka hadlaynaa taji'u qaala limacaanin tujtalaa wadaadkii wallawiga ahaa baa nadmiyey siddeedda macne wuxuu idhi tajii'u qaala limacaanin tujtalaa takallama istaraaxa maata aqbala maala mac daraba suma ghalaba walitahayu'i lificlin yujtaba fa haadihi macaanin qul samaaniyah faxfad fa innaha macaani saamiya hadda waxaa looga jeedaa qaaladan mar waxaa loo isticmaalaa takallama waa hadlay istaraaxa waa raaxaystay maata waa dhintay daraba waa garaacay ghalaba waa gacan sarreeyi maala waa iishay ficil buu u diyaargaroobay macaanida noocaasaa loo isticmaala ugu noqo qaamuus ah waxaad kaloo ka eegta alfawaa'id asamiya lishaykh alwallawi an taquula bimacnaa an tafcala hadda loo jeedaa inaad ku samayso biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa aad ku samayso waa tacliim bilficli suma daraba dabeedna waa ku dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood alarda arlada darbatan waaxida hal dhufasho ayuu ku dhuftay mar buu islaa ugu dhuftay umma masaxa ashimaala cala alyamiin intaa dabadeed waa masaxay ashimaala bidixda cala alyamiini midigta ayuu ku masaxay wa daahira kafayhi wuxuu masaxay labadiisa kaf ama labadiisa cukur dushooda ayuu masaxay wa wajhahu wejigiisana waa masaxay wejigiisana waa masaxay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu ku tusinayaa masaa'il badan baa laga qaadanayaa waa midda koowaadee waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu biyo waayo janaabana ay ku dhacdo in gagabaysigu ku filan yahay uuna sidaa ku tukanayo xadiiskii horena waa inoo sheegay wuxuu kaloo faa'iidaynayaa sida loo gagabaysanayaa inay tahay xubnihii weysadoo dhan inaan la marinayn ciidda ee wejigiya labada kaf keliya in la marinayo culammadu masaa'il bay isku khilaafan ay ka mid tahay tayamumku ma darbataan baa mise waa darba waaxida ma hal mar baa lagu dhufanayaa gacmaha lagu dhufanayaa dhulka mise laba goor ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin waa darbataan waxaana ka mida shaaficiyada qolyahaasaa ku tegey waxaanay deliishadeen xadiidka camaar riwaayaadkiisa qaarkood oo aan saxiixyada ku oolin oo darbataynka sheegaya ayay deliishadeen laakiin axaadiista sixada badan leh bukhaari iyo muslim iyo khayrkoodba ku timi waa inay darba waaxida tahay axaadiista darbataanka sheegaysaana waa daciifatu mudariba culamo badanoo muxaqiqiinta ka mida ah, oo muxadisiinta ka mida ah ayaa daciifiyey caddeeyeyna dacfigooda sidaas aawadeed ma sugna waxay kaloo deliishadeen xadiiska ibnu cumar ee sheegaya atayamumu darbataan darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn ila almirfaqayn isaga laftiisana waa la daciifiyey sidaas aawadeed jumhuuru ahlicilmi oo ahluxadiiskuna ka mid yihiin imaam axmed iyo awsaaci iyo isxaaq iyo daa'ifo kaleba marka ay mareen waxay yidhaahaan tayamumku waa darba waaxida hal mar keliya ayaa gacmaha dhulka lagu dhufanaya markaana wejiga iyo labada kaf ayaa lagu masaxaya labada kaf markaa dhulkaa la saaray yacnii ka midigna ka bidix baa lagu masaxaya ka bidixna ka midig baa lagu masaxaya waa saas amaa in la yidhahdo ilaa mirfiqaynkaa la masaxaya xadiiska ku soo arooray waa daciif ma asixin axaadiista ka sixada badanna kafaynkay ku qaydaysaa markaa sidaasaa aqwa ah qaala bnu cabdilbar akar alaahaari almarfuucati can cammaarin darbatun waaxida axaadiista badankooda marfuuca ahee cammaar laga soo wariyey waa inuu tayamumku darba waaxida yahay hal mar qudha in lagu dhufanayo wamaa ruwiya min darbatayni fa kulluhaa mudaribah dhammaan waxa darbatayn lagu soo wariyeyna waa mudariboo ma asixin can jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun qablii wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa lay siiyey shan shantaasoo lam yuctahunna aan la siinin axadun qablii cid iga horraysay aan la siinin waa khasaa'is weeye nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa laygu hiiliyey oo laygu gargaaray birucbi cabsi cadowgayga la geliye ayaa laygu nusreeyey masiirata shahrin masaafo bil la socdo cadowgaygu ay ka sii baqaan oo ay ka sii baydadaan wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura waxaa layga yeelay arlada masjidan meel lagu tukado ayaa layga yeelay arladoo dhan masjid baa layga dhigay wa tahuuran wax lagu tahaaro qaataa layga dhigay fa ayumaa rajulin min ummatii adrakathu asalaatu falyusal nin kasta oo ummaddayda ka mida oo adrakathu asalaatu salaaddu ay haleeshaa falyusalli ha tukado khusuuska ninna lagu gaar yeeli maayo waxaa loo jeedaa shakhsi kasta oo ay salaadi soo haleesho wujuubkii salaaddu fuulo xilligii salaaddu yimaaddo ha tukado biyo ha haysto ama haysan wa uxillat liya almagaanim wa uxillat liya waxaa lai xalaaleeyey almaghaanimu haniimooyinkaa lai xalaaleeyey walam taxilla liaxadin qablii haniimooyinku xalaal umay noqon axad iga horreeyey xalaal umay noqon walam tuxalla iyo walam taxilla ayaa mid walba la dabdiyey haddaad tidhaahdo walam taxilla waxay noqonaysaa xalaal uma noqon cid iga horraysay xalaal uma noqon walam tuxallana waxay noqonaysaa looma xalaalaynin cid iga horraysay macnuhu waa isu tegaya wa uctiitu shafaacata waxaa laysiiyey shafaacadii baa laysiiyey waa shafaacat alcudmaa wa kaana annabiyu yubcadu ilaa qawmihi khaasah wuxuu ahaan jiray nebi nebiyadii hore ka midii qoladiisoo keliya mid gaarnimo loogu soo diro ayuu ahaan jiray wa bucistu ila annaasi caammah waxaa lay soo diray dadkoo dhan ayaa lay diray nusakha qaar waxay qorayaan kaafah laakiin waa bimacnaa saxiixyadase waxay ugu sugan tahay iyo nusakha muxaqaqa ah ee cumdaha la taxqiiqiyeyba baa caam mah ayay ugu sugan tahay ah, hoosta wuxuu ku sheegayaa basaam wa bucistu ila annaasi kaafa bukhaari baa lafdigaa soo weriyey ee muslim lama soo werin xadiisku wuxuu ka warramayaa fadaa'isha rasuulka sala allahu alayh wasalam ee khasaa'ista nebiga la siiyey nebiga khasaa'is badan baa la siiyey khasaaistii wax ka mid ah xadiidku sheegaya wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa laygu hiiliyey cadowgayga baqdin iyo cabsi la geliyo oo masaafo bil loo socdo ay ka sii baqaan mar labaadka waxaa lay siiyey arladoo dhan in layga dhigay masjid meel lagu tukado iyo wax lagu tahaaro qaato asaalatan arladu asal ahaan waa masjid iyo tahuur wax caaridii hadday u diidaan caaridkaa ka manciyey baa diiday wa ilaa asaalatan waxay ahayd masjid iyo tahuur oo ciiddii hadday najaasowdo dee laguma tahaaro qaadanayo laakiin najaasadu waa caarida arlada meeshu hadday noqoto meel xabaala ah oo maqbaro ay noqoto dee laguma tukanayo laakiin maqbaro inay noqoto xabaalo noqotaa waa shay caarida cala kulli xaal si kale waxaa la odhan karaa cumuumka waa in arladu dhammaanteed masjid tahay laakiin wixii deliil ka reebo waa laga khaas yeelayaa oo waa laga reebayaa ruux kastoo muslimaba meel kastoo salaaddu ay ku soo haleesho fa cindahu tahuuruhu wa masjiduh agtiisa waxaa ku sugan wuxuu ku tahaaro qaadanayey iyo meeshuu ku tukanayey ummadii hore meelaha cibaadada loo khaas yeelay keliya ayay ku tukan jireen inay arlada meel walba ku tukan jireen ma jirin khasaaistii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam la siiyey taasina ka mid waxaa lay xalaaleeyaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam khaniimooyinka furka gaalada laga furto baa lay xalaaleeyey ummadii hore looma xalaalayn oo maxaa la samayn jiray waxaa la samayn jiray marka gaalada laga guulaysto xoola laga furto khaniimooyinkoo dhan baa la ururin jiray dhammaan inta la soo wada xareerayo meel la ysugu keeno ayaa haddii khaniimadii aan waxba ka maqnayn oo la aqbalay dab baa cirka ka soo degi jiray dabkaasaa cuni jiray waa tii nebi nebiyada ilaahay ka midi uu jihaaday markaasaa khaniimadii u ururiyey khaniimadii markuu meel ku soo ururiyey furkii gaalada laga furtay ayaa dabkii soo degay dabkiibaa cuni waayey nebigii baa wuxuu ku yidhi fiikum khuluul khaniimada waxa ka dhabbiseen baa jirto ka siibteen ee keena waxa ka siibteen suu u soo saaro ayuu wuxuu yidhi qolo kasta hal nin ha baayactamo oo gacanta ha dhiibo cid alla ciddii la socotay qolo kastoo ka mida ah, nin idinka midi ah gacanta ha dhiibo raggii gacanta u dhiibay mid ka mida ah, ayaa gacantiisii waxay ku dhegtay gacantii nebiga markaasaa wuxuu idhi fiikum huluul wax allo waxa ila socda ee qoladaada ah dhammaan shakhsi shakhsi gacanta iigu dhiiba kulligiin dacalkaa kuwaana lagaga bilaaba ninkay ku dhegtaa layihi adaa haya huluulkiiyo soo saar markaasuu soo saaray markuu soo saaraa lagu daray dabkiibaa dabeedna markaa cunay marka khaniimada waxba lagama cuni jirin oo xalaal uma ahayn ummadii hore ummatu muxammed ayaa bifadli nebiyihaa loogu xalaaleeyey nebi maxamed iyo ummaddiisa ayaa loo xalaaleeyey fadliga nebigaana loogu xalaaleeyey arsaaqda ilaahay nebi maxamed ku arsaaqaa bay ka mid tahay khaniimooyinka iyo fayga uu xalaaleeyey wa jucila risqii taxta dilli rumxii wa jucilat idillatu waasagaaru calaa man khaalafa amrii waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaa laysiiyey baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ashafaacata alcudmaa shafaacadii weynaanshaha badnayd ashafaaca waxaa loo jeedaa gaar ahaan shafaacata alcudmaa shafaacooyin kaleoo nebiga la siiyey waa jiraan oo qaarkood ay khasaa'is yihiin laakiin ta ugu sii bidhaan dheere ugu sii weynaanshaha badan ayaa waxay tahay ashafaacatu alcudmaa waana almaqaamu almaxmuud casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda shafeecooyinka kale nebiga la siiyey waxaa ka mida ah ahlulkabaa'irka inuu u shafeeco qaadayo oo wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay cidda ahlulkabaa'irka ummaddayda ka mida ayay u sugnaatay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ay soo wariyeen khayrkood duruqdiisa qaarkoodna waa saxiix wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam likulli nabiyin dacwatu mustajaabah fatacajala kullu nabiyin dacwatah wuxuu idhi nebi kasta waxaa u sugnaaday dacwo mustajaabo oo yaqiin ay tahay in la aqbalayo nebi kastaaba ducadiisii waa dedejistay waddakhartu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama dacwadaydii anigu waa kaydsaday oo waxaan u dibdhigtay shafeeca qaad ummaddayda aan u shafeeco qaadayo fa hiya naa'ilatun in shaa allahu man maata laa yushriku billaahi shay'a waxay gaadhaysaa ciddii aan ilaahay u shariig yeelin oo tawxiid ku dhimatay ayay shafaacadaasi gaadhaysa wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasa nebi kastaa wuxuu ahaa qoladiisa mid gaarnimo loogu soo diro laakiin aniga dadkao dhan baa lay soo diraa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay wa bucistu ilaa kulli axmara wa aswad waxaa lay soo diray mid kastoo cas iyo mid kastoo madow yacnii risaalada nebigu sala allahu alayh wasalam waa caam dadkao dhanna waa loo soo diray nebiga sala allahu alayh wasalam fadaa'il iyo khasaa'is badan baa nebiga la siiyey culammada qaarkoodna khasaa'istaa kutubaa bay ka allifeen khasaa'is arasuul qaar kale ay qoreen saxiixu khasaa'is arasuul umuuro fara badan bay soo arooriyeen laakiin ashyaada wixii saxiixun baa laga qaadanayaa wixii sanadkeedu daciif yahay lagama qaadanayo nebigana fadaa'il iyo khasaa'is badan baa la siiyey dadka qaarkood iyagoo doonaaya nebiga dee inay ammaanaan ayaa waxaa laga yaabaa khasaa'is aan sugnayn dee inay khasaa'is uga dhigaan sida qaarkood inay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam hadh ma lahayn oo qorraxda markuu u soo baxo wax hadha ma yeelan jirin khasaa'is isaga u gaaray ahayd kulaha markaasaa waxay yidhaahdeen har hadduu yeelan lahaa dee hadhkiisaa cidi isku taagi lahay saan taasi u dhicin baan hadhba loogu yeelin dee waa suuragal ee eh? oo ilaahay wax walba waa awoodaa oo suuragal ahee eh? daliilka laakiin ku tusinayaa muxuu yahay inaanu hadh lahaan jirin malaa ciddii tidhi markaa taasay maqashay oo deed nadmisay qorraxdoo duhur joogtuu qariyoo ka caddaayo quruxdii nebigeenna yaa qiyaasi karaaya yacni waxaa weeye calaa kulli xaal nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa bashar kaana basharan min albashar sida xadiiskaba ku soo aroortay bashar basharka ka mida oo bini aadamka ka miduu ahaa wax kastoo deliil ka duwaya aan lahaynin inuu basharka kaga duwanaa waxaa la odhanayaa basharku kala mid ahaa wixii deliil ka duwo waa laga duwaya waxaan daliil kaga duwin kaana basharan min albashar qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay qul innamaa ana basharun waxaan garanayaa magaaladan wadaad beri khudbad la kacaa wuxuu yidhi waa dhintay ilaahay ha u naxariistee nebigu sala allahu alayh wasalam bashar ma ahayn nebigu ma ahayn bashar ee wuxuu akal ah bashari kutubaha qaarkood oo bacdulmutasawifa ay qoreen waxay leeyihiin nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga abuuray nuur nuur baa laga abuuray dee nuur in laga abuuray daliilkiisu muxuu yahay xadiis mawduuca qaar waxay soo arooriyeen wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu horreeyey nuurka nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo jaabir baa weydiiyey yidhaahdeenoo nebiga ku yidhi wuxuu ilaahay abuuray maxaa ugu horreeyey nuuru nebiyika yaa jaabir waa mawduuc waa been abuur wax nebigu yidhi ma aha been abuur weeye culammada muxadisiintuna waa caddayn jalaaldiin asiyuuti waxa uu sheegayaa xadiiskaasi inuu baatil yahay ayuu sheegaya kutubta muctamadka ee sunnada kuma yaallo hadday saxiixyada tahay hadday sunannada tahay hadday musnadka imaam axmed tahay iyo kutubta waaweyne la midka ah waxaa loo nisbeeyey musanafka cabdirasaaq isagana markii laga baadhay waa laga waayaa la yidhi marka wax sugan ma aha haada alxadiisu laa asla lahu wax asala male see loo odhanaya nebigu sala allahu alayh wasalam bashar ma ahayn iyadoo ilaahay qur'aanka ku yidhi qul innamaa ana bashar waxaad ku tidhaahdaa waxaan ahay oo qura bashar waxaa dhici kari lahayd sida wadaadkaasiba uu yidhi kal bashari buu ahaaye bashar ma ahayn in sidaa la yidhaahdaa suuroobi kari lahayd laakiin yada lafteeda wax diidayaa la keenay oo maxay ah milukum mar haddii la yidhi innamaa ana basharun mislukum in la yidhaahdo bashar maba ahayn ee basharka waa shabbahayo waa u ekaa dee waxay noqonaysaa baatil bay noqonaysaa mid baatil ah oo aan sax ahay bay noqonaysaa marka nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam fadaa'il aan sugnayn iyo manaaqib aan sugnayn in waxa weeye manaaqib iyo fadaa'il looga dhigo uma baahna fadaa'isha iyo manaaqibta sugan ayaa ku filan xaajana uma qabo waxyaalahaas markaa dadka qaarkood ay sheegayaan oo ay markaa tilmaamayaan oo ay leeyihiin fadaa'ishiisa kayta wa kayta ka mid a ah. saasoo kale ay leeyihiin can caaishata radia allaahu canha ana faatimata binta abi xubayshin sa'alat inabiya sala allahu alayh wasalam bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha anna faatimata binta abi xubayshin in faatimo ina abi xubaysh ah sa'alat inabiya sala allahu alayh wasalam nabiga inay weydiiso faqaalat ay tidhi innii ustaxaadu aniga waxay igu dhacaa dhabar furan baa igu dhacaa yacnii dhiig aan xayd iyo nifaas toonna ahayn oo gabadha ka imanaya ayaa istixaadada la yidhaahdaa markaa shubandheer way yidhaahdaan wadaaddadu markay tarjamayaan dhabar furanna way yidhaahdaan falaa athuru ma daahir noqdo dhiig badan baa iga yimaadoo maraan daahir ahoo dhiiggaasi iga go'ayaaba ma jiro afa adacu salaa salaadda ma ka tagaa fa qaala laa wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maya inna daaliki cirqun si aad sheegaysaa waa cirq weeye yacani waa xidid furmay weeye xidid furmay weeyaan xayd maahe salaadda ha ka tegin walaakin daci asalaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha ha yeeshee salaadda ka tag qadra alayaami maalmaha qadarkoodii allatii taas oo kunti aad ahaan jirtay taxiidiina fiihaa mid xayda aad ahayd maalmihii xaydka aad heli jirtay maalmahaas ka tag salaadda inta kale iyadoo dhiiggu soconayo tuko yacani dhiiggani salaaddii kaa mancin maayo summa ikhtasilii intaa dabadeed maydho wa sallii tuko bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaayati walaysa bilxayda yacnii xayd ma aha yacani dhiiggani istixaadadu ma aha xayd faida aqbalat alxaydatu ama faida aqbalat alxiidatu inxaada la kordhigiyo in la hoos dhigo labada waa dabdiyeene culammada qaarkoodna waxay arjaxeen hoos dhigga ayay arjaxeen fatruk isalaata fiiha salaadda ka tag yacnii xaydkaa gudihiis fa idaa dahaba qadruha qadarkii maalmahaasi markay tagaan fakhsilii cankadama dhiigga iska maydh wasallii tuko bukhaari iyo muslim baa soo wariyey fakhsilii canki dama dhiigga iska maydh wa sallii tuko bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa jira dhiigga dumarka ka yimaaddaa waa saddex nooc nooc waxaa la yidhahdaa damuulxayd waa dhiigga caadada la yidhaahdo ama dhiigga cisada la yidhaahdo kolba sidii laga cabbiro waa dhiig dabiiciyo caadi ah oo ka yimaadda raximka markay culammadu tacriifinayaan waxay ku tacriifiyaan waa damun yurkiihi raximu lmar'ati caadatan ligayri maradin walaa wilaada waa dhiig uu soo daynaayo ilmagaleenka qofka dumari uu soo daynayo ilmagaleenkeedu uu soo daynayo si caadiya uu soo daynaayo oo loo barto la caadaystay oo xanuun aan ku imanaynin bimacnaa xanuun ma sababin iyadoo caafimaad qabtaa dhiiggaasi ka imanaya ee ma aha dhiig xanuun sababay ma aha xanuunna ma sababin dhalmana ma sababin waa demi tabiici ah si muctaad oo caado ahna uga imanayo kaasaa waxaa la yidhahaa damul xayd wakhti kooban baanu yimaadaa oo uu baaqi noqdaa inta kalena waxay noqonaysaa gabadhi daahir nooc labaadoo dhiigga waxaa la yidhaha damu nifaas waa dhiigga dhalmada gabadhu markay umusho dhiig baa ka yimaada dhiiggaa ka imanaya oo ama ilaa afartan maalmood soconaya ama ka yaraanaya ama afartankaba ka yaro badan kara waxaa la yidhaahdaa damu nifaas baa la yidhahdaa laakiin ma aha ilaaba ilaa in afartan maalmood un dhiiggaasi soconayo yacnii afartanka maalmood waa sida markaa haalibka ah laakiin inuu ka yaraado iyo inuu ka bato mid walba waa dhacdaa afartankii maalmood wakhti ka yar hadduu dhiiggu kaga go'o dhiiggi dhalmadu way maydhanaysaa waana tukanaysaa ee lama odhanaayo haddaynay afartan bixin marnaba tukan mayso la odhan maayo waxay ku xidhan daahirnimaday ku xidhan dhiiggaas dhalmadu hadduu go'o way maydhanaysaa waana tukanaysa musxafkana waa taaban kartaa oo waa akhrisan kartaa waa arrin u bannaan oo mashruuc u ah xaaladda noocaas ee ay daahir ka noqotay maydhatay dhiigga nooca saddexaad waxaa la yidhahda damu istixaada la yidhaahdaa waa dhiigga dhabar furanka ama dhiigga shuban dheer ka ay yidhaahdaan waa dhiigga xadiiskani sheegayo faatima binti xubaysh waa xaaladdaa ku dhacday laba xaaladood baanu u qaybsamaayo mar waa istimraaraayo marnaba kamaba go'o gabadhaasi dhiiggaasi kama go'o oo maray dhiig la'dahay maba soo maraysaba sidaasuu istimraarayaa laakiin marna waa yaraanayaa marna waa badanayaa laakiin mar walba waa joogaa kaasi waa nooc waana istixaado waana ka ay sheegayso faatima binti xubaysh oo ay tidhi innii ustaxaadu fala athuru xilli aan daahir noqdaaba ma jiro mar walba dhiiggaas waa joogaa taasi waa nooc nooc labaadna waa noqdaayo dhiigga istixaadaduyo waa haddii wakhtiga badankiisa uu joogo laakiin xaalaad naadira uu go'ayo aad iyo aad dhif iyo naadir ah marka lafteedana waxay noqonaysaa inuu damu istixaada uu yahay bay noqonaysa mawduucan calaa kulli xaal dimaaga ku saabsani waa mawduuc ballaaran culammaduna kutubo gaara ay ka alifeen musanafaad iyo kutub baa laga qoray aad iyo aadna muhim bay u yihiin in dhiigaggan loo aqoon yeesho la garto khaas ahaan dumarkuna inay bartaan waa u baahan yihiin dadka dalabatulcilmigu inay bartaanna waa u baahan yihiin wadaadkii ay ku adkaatay sidiisa ha yeeli wadaad buu markaysagaa kala saari waayey xaydka iyo istixaadada iyo dhiigga shubandheerka iyo dhiigga caadada ayuu kala garan waayey oo dee axwaal baa iska jirta adagoo ay yidhaahdaan ta almuxayira ama almutaxayira ay yidhaahdaan yacnii nooc baa markaa waxa weeye ay yidhaahdaan waa muxayira waana mutaxayira yacni yadii waa wareertay faqiihiina waa wareerisay waa suwarka adagee ay leedahay istixaadadu ka mid marka axkaamay leedahay oo loo eegaa marka wadaad baa markaa intay ku adkaatay wuxuu yidhi la rijaalu taxiidu wala nisaa'u tas'alu ragguna ma xaydayaan dumarkuna i weydiin maayaan marka maxaan iskagaba luri mar haddaan ragna xaydayn dumarna aanu issu'aalayn dee dumarka hadday u baahan yihin inay su'aalaan weeye markaa ciddii aqoon u leh inay xishoodaan ma aha yacnii xushoodka waa inay ka tallaabsadaan oo xaaladda noocaas ah diintooda iyo aakhiradooda si ay ugu dadaalaan wixii khuseeya si ay ugu badbaado khajilaadda yar waa inaynay u aaba yeelin marka jahli iyo aqoon daraa keensanaysa in dee dumarku iyagoo aan garanayn arrinkiina uu mushkiladii haysato inay cid su'aali waayaan marka waxa weeye calaa kulli xaal waa dhici kartaa dee cid aan ku weydiinaysaa inay jirto de xaaskaagaaba ku weydiin kara maxaarimtaadaa ku weydiin kartaa hablahaagaa ku weydiin karaa dumar kalea ku weydiin karaoo diintu markaa kala qiimo badan tahay khajilaadda yar marka waxa weeye in loo aqoon yeeshaa aad iyo aad bay muhim u tahay xadiiskan wuxuu sheegayaa haddaba dhiiggii istixaadada ayuu sheegayaa kow xadiisku wuxuu tilmaamayaa dhiigga istixaadadu inuu yahay cirq furmay inuu yahay xadiis kalena wuxuu sheegayaa wa rakdatun rakadaha shaytaan waa haraati shaytaan ayaa dhiiggaa keensaday oo sababay kanna wuxuu sheegayaa cirq furmay inuu yahay ayuu kanna sheegayaa marka dhiigga istixaadadu markay gabadha ku dhacdo waxay markaa samaynaysaa axwaal bay u qaybsantaa maray kala garanayso dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada anwaac bay culammadu u qaybiyaan inay mubtadi'a tahay iyo inay muctaado tahay iyo inay mutamayize tahay iyo yacni waxa weeye anwaac bay leedahay gabadhu hadday hore u xaydi jirtay oo iyadoo hore u xaydi jirtay oo qadarka ah, xaydkeedu uu yahay inta maalmoode ay xayddo ay garanaysay dabeedna bacda dalik istixaadadu ku soo darriday waxay noqonaysaa qadarkii maalmihii ay xaydi jirtay ayay markaa xisaabinaysaa xayd xisaabinaysa wixii ka soo hadhayna istixaaday xisaabinaysa sidaas ayay ka dhigaysa taa waxaa la yidhaahdaa dee muctaada ayaa la yidhahdaa waayo caadada waxay leedahay caado macruufoo la yaqaan ayay lahayd marka qadarkii caadadeedu ahayd ayay caadadii xisaabinaysa caadadaas weliba waa inay tahay caado mundabida ah waa aan iskhilkhilaafin intay ku sugnaanaysana culammadu waa ka hadlaanoo khilaaf baa dhexdooda ku sugan ma waxay ku sugnaanaysaa eh, hal mar mise labaa sharti ah mise saddex baa sharti ah aqwaal baa ku sugan caado mundabida ah haddaynay lahayn amaba hore aynay u xaydi jirin ha yeeshee tamyiiz ay leedahay tamyiiz saalixay leedahay calaamaad ay ku kala garato xaydkii iyo istixaadadii ayay leedahay calaamaadka lagu kala garanaya maxay noqonayaan waxay noqonayaan midabka waa noqonayaan urta waa lagu kala garan karaa midabkana waa lagu kala qaran karaa oo dhiigga xaydku dhiigagga kale lama midab aha waa ka midab duwan lamana ur aha waa ka urduwan yahay marka amaaraadka noocaasa iyo calaamaadkaasaa lagu garan karaa tamyiiz weeye iyaduna waa dariiqo kaloo lagu kala garan karo sida gabadhii ayaa dhiiggu ka yimaadaa oo si joogta ayuu dhiiggu uga yimaadaa laakiin marmarka qaarkoodna waxay leedahay dhiiggaasi waa madow yahay masalan toban maalmood waa madow rasiin ah inta kale bisha ka soo hadhayna waa khafiif ama toban maalmood waa khaliidoo waa adag yahay bihi khilda inta kalena waa raqiiq waa jilicsan yahay ama toban maalmood wuxuu leeyahay raa'ixa ziyaada ah inta kalena raa'ixadaa ziyaadadaa ma leh dhiiggina waa mustamir xaydkeedii intuu noqonayaa maalmaha calaamaadku ku sugan yihiin ee ama madowga ama adaygiyo qarada ama urta siyaadadaa ku soocmay waxaa la xisaabinayaa inuu yahay dhiig xayd inuu yahay inta kalena waxaa laga soo qaadayaa istixaado intaasi markay dhammaato calaamaad kaalihii gabadhii way maydhanaysaa way weysaysanaysaa waa tukanaysa sidaas yadaabay samaynaysa dhiigga istixaadadu maydhasho ku waajibin maayo laakiin dhiigga xaydka maydhasha ka waajibta marka laga daahir noqonayo qul huwa adan faactazilu nnisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna faida tadahharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah waxaa la sheegay tuhri iyo tadahur tuhrigu waa maxay waa in calaamadii daahirnimada ay hesho dhiiggii ka go'o calaamadii daahirnimadana aragto calaamada daahirnimadu waa maxay calaamada daahirnimadu waxay noqonaysaa biyo yar oo cad waa in marka ay ku aragtaa farjigeeda taasaa calaamad daahirnima laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa sida xadiiskuba uu sheegaya ha degdegina ilaa aad ka arkaysaan biyihii yaraaya caddaayee raximku soo tuuraya ee marka caadadu dhammaato imanayey alqasata albayda waa calaama daahirnima yacani waxaa weeye taasaa waxay ku garanaysaa in dhiiggii dhammaaday daahirnimana gashay duhrigi waa kaa tadahurkuna waa maydhashada ay maydhanayso sidii janaabada ay uga maydhanaysay oo kale ayay xaydkana markaa uga maydhanayso shay labaad culammada qaarkood waa sheegaan oo daahirnimada lagu garto oo ah aljufuuf waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay biyaha yara cadhirin laakiin meesha ay qallayl noqoto oo innaba casuus iyo wax kale toonna kuma sugnaan qoyaanba ma leh qallayl bay isu rogtay taa way isku khilaafsan yihin culammadu calaamad daahirnimo ma tahay mise maaha laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin waa shay labaad oo gabadhii alqasata albaydaa weyday biyaha yar ee cad waxay ku garanaysaa inay daahir noqotay qallaylkaa meeshu ay qallalnaatay ayay ku garanaysaa gabadhii markaa ay ka maydhato xaydkii ayay daba tukanaysa wixii xaydku ka manciyey waa u bannaanaanayaan salaaddiina waxay noqonaysaa markaa inay tukanaysay waajib ku tahay xaydku waxyaaluhu xaaraantinimeeyo waxaa ka mid a salaadu waa xaaraantinimaynaya oo gabadhu intay xaydka ku sugantahay dhiigga caadada salaad inay tukataa uma bannaana faral iyo sunnatoonna salaadina waajibba kuma aha intaa dhiigga caadada ay ku jirto salaad wax la yidhaahdo ma tukanayso hadday tukatana ka asixi mayso soonna uma bannaana inay soontaa haddii ramadaan ay kaga beeganto xilli ramadaan maalmaha way qallaynaysaa xadiiskeedu waa inoo iman doonaa insha allahu maalintii oo dhan hadday soo soomanayd qorraxdu markay liiqa dhigto qar yar la soo jeedo ayaa dhiiggii caadadu ka yimid soonkii maalintaasi waa buray oo soonkaasi waa jabay maalintaa inay qallaysaana waajib bay ku noqonaysa marka taana saas yadaa weeye waxyaalaha dhiigga caadadu uu xaaraantinimaynaya waxaa ka mid a galma wixii la odhan jiray waa xaaraantinimanaya oo tegitaan in la sameeyaa ma bannaana jimaac laguma samayn karo waxay noqonaysaa muxaram ayuu noqonaya waxyaalaha mamnuuca ka noqonaya waxaa ka mid a musxafka qur'aanka inay taabataa xaaraan bay ka noqonaysa calaa kulli xaal ashyaa badanoo ashyaadaasi ka mid yihiin baa ka xaaraan noqonaya markay gabadhu dhiigga caadada hesho ashyaadaa aynu sheegnayna waxaa la midoo la axkaam ah dhiigga dhalmada oo marka ay dhiigga dhalmada ku sugan tahayna mana tukanayso mana soomayso galmay lagu sameeyaa ma bannaana qur'aanka inay taabataa uma bannaana wahaakada marka taana saas yada ah weeyaan marka gabadhii mustaxaadada ahayd haddii waxa weeye maalmihii xaydka noqonayey la garto oo la sooco oo calaamaadkaa lagu sooco waxay noqonaysaa wixii ka soo hadhay in la xisaabinayo inay tahay daahir inay tahay gabadhi iyadoo dhiggii istixaadadu soconayo ayay soomaysaa oo soonkii wax ka yeeli maayo mar haddaanu dhiiggaasi dhiig dhalmana ahayn dhiig caadana aanu ahayn ma noqonayso mid soonkii wax ka yeelaya maaha salaaddiina wax ka yeeli maayo soonkiina wax ka yeeli maayo galmadiina xaaraantinimayn maayo waatii saxaabada qaarkood la weyddiye oo la yidhi gabadha mustaxaadada ah markay dhiiggaa dhabar furankaa ku sugan tahay ninkuma u tegi karaa saxaabigii muxuu ku jawaabay alsalaatu acdamu min aljimaac salaaddaa galmada ka weynaansha badan salaaddii oo ka weynaydba haddii ay bannaanaatay oo gabadhii mustaxaadada ahayd u bannaanaatay inay tukataa galmadiina waa u bannaantay ninkeedu u galmoodaa saas yadaa buu ku jawaabay bukhaari baa saxiixiisa ku soo aroorinaya marka calaa kulli xaal dhiiggaas istixaadada la yidhaahdaa waajibin maayo maydh ma waajibinayo summa ikhtasilii wa sallii waxaa laga maydhanayaa waa dhiiggii xaydka waxayse culammada qaarkood yidhaahdeen waa mustaxab inay maydhato mar walba fa kaanat takhtasilu likulli salaah xadiiska soo socdaa waxay inoogu iman doontaa salaad kasta way u maydhan jirta halkaasaynu kusii yara sharxi doonnaa insha allah marka eh, laakiin inay maydhato calaa kulli xaal waajib kuma aha waxaa kaloo u bannaan salaadaha inay jamciso duhurka iyo casarka ama maqhribka iyo cishaha inay jamcisaa waa u bannaanta dhiiggu haddii markaa aanu joogayno uu imanayo oo inta yare ay tukanayso ay isleedahay waa kaa imanayaa shay nadiifay ku gufaynaysaa sida nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam xadiis nebi baa markaa sheegaya saas nebigaa yidhi gufeeye laakiin waxaa lagu gufaynayaa waa inuu yahay wax nadiifa waa inuu yahay oo aan wax yeelaynin waa inuu sidaa yahay hadduu cudbi iyo wax la mida u noqdona waa fiican tahay marka taana saas yadaa weeye marka weysadii waa jabinayaa maydhse waa jebin maayo weysadiisa waa jabinayaa haddii marka la gufeeyo dabadeed uu markaa waxaweye farabato oo soo jiidho waa macduurada cudurdaar bay leedahay way iska wadanaysaa sulusulbowlkii ashyaadaasay iskala mid tahay waxay noqonaysaa inaan markaa sideedaa llaha ma istatactum intaa kari kartaan ilaahay ka baqa sidaa inay ku cibaadaysanayso sida xadiis daciifa baa lagu soo wariyey sallii wa inqatara cala alxasiir sidaadaa iskaga tuko walow haba soo daateen marka waxa weeye calaa kulli xaal taana waa saas weeye marka haddaynu soo khulaasayno baabka dhiigga istixaadada waxay noqonaysaa saddex marka arrinbaa axaadiistu sheegtay mid waxay sheegtay waxa weeye annaha tarjicu ilaa caadatiha inay caadadeedii u noqonayso shayga labaad ee axaadiistu sheegtay waxay tahay annaha tacmalu bitamyiiz inay calaamaadka inay wax ku kala soocdo samaynayso shayga saddexaad ee axaadiistu sheegtay waxay noqonaysaa ilaa haalibi caadati nisaa inay u noqonayso dumarka caadadoodu siday u badan tahay inay u laabmayso saddexdaa xaaladood ba axaadiistu sheegeen inay caadadeeda u noqonayso waxa sheegaya xadiidkan walaakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha waxay sheegaysaa xadiiskaasi uu sheegayaa caadadeedii inay u laabmayso inay markaa tamyiis ku camal falaysana waxaa sheegaya xadiis aanu shiikhu inoo qorin oo shardigiisa ku sugnayn oo saxiixyada aan ku jirin ha yeeshee sunannada qaarkood ay soo wariyeen damulxaydi damun aswadu yucrafu dhiigga xaydku waa dhiig madow oo yucrafu la garanayo waxaa lagu garanayaa amaaraadkiisaa lagu garanaya hadday tahay madowga siyaadada ah hadday tahay qarada uu leeyahay iyo adayga khildada hadday tahay raa'ixada uu leeyahay si kale waxaa loo dabdiyey ina dama alxaydi damun aswadu yucrifu yucrafu iyo yucrifu ayaa labada mid walba loo dabdiyey yucrafu haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa waa la yaqaan amaaradkiisaa lagu garanaya yucrifu haddii la yidhahdana waxaa loo jeedaa carfi buu leeyahay iyo raa'ayxo khaas ah oo la garanayo urgaaruu leeyihi urgaara ayuu leeyihi oo min alcarfi baa laga keenay carfiguna waa raa'ixada laga tilmaamaya marka xadiiskaana waxaa laga qaadanaya tamyiizka waxa la yidhahdo in calaamaadka lagu kala sooco dhiigyada abuu xaniifa wuxuu yidhi tamyiizku ictibaar male buu yidhi laakiin jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin tamyiizku ictibaar buu leeyahay asalna waa leeyahoo daliilkaasuu leeyihi waxayse culammada madaahibtu isku khilaafaan ma waxa la hormarinayaa caadatuha mise tamyiizkaa la hormarinaya shaaficiyadu waxay leeyihiin waxaa la hormarinayaa tamyiizkaa la hormarinaya bay leeyihin xanaabiladuna waxay leeyihiin maya caadadaa la hormarinaya marka waxa weeye taqdiimkunbay isu khilaafeena way isla ogol yihiin jumhuurku in labada mid walba lagu camal falayo oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin maalikiyo iyo shaaficiyo iyo xanaabilo waxay dhammaan qabaan in labada mid walba lagu camal falayo laakiin waxay isku khilaafsan yihiin keebaa awal ah oo la hormarinaya keebaase maqaamka labaad istaagaya taasunbay ku kala duwayeen calaa kulli xaal tamyiiska marka la sheegaayo waxaa lagu kala soocaa ama midabka ama urta ama farabadnida iyo yaraanshaha ama qarada iyo khafiifnimada ama xanuunka haddii maalmaha qaarkood ay oo dhiiggu ka imanayo ay xanuun dareemayso maalmaha kalena ayna wax xanuuna dareemayn maalmaha yar ee ay xanuunka dareemayso ayaa la xisaabinayaa inuu xayd yahay calaamaadka tamyiisku ku xasilayaan bacdi baa nadmiyo hal bayd ku nadmiyey wuxuu yidhi bilowni waalriixi wa bita'allumi wa kasratin wa qillatin maysu ddami yacnii midabka bilowni midabka iyo wariixi urta iyo wa bita'allumi xanuunsadka gabadhu ay xanuunsanayso xanuun dareemayso xanuunka la dareemo wakhtiga xayd ku imanayo wa kasratin wa qillatin iyo farabadnida iyo yaraanshaha marna uu badanayo marna yaraanayo maysuddami ayuu ku dhacayaa maysuddami soocista dhiigga la soocayee laga garanayo xaaladdii kale culamada qaarkoodna waxay ku beddeleen halkaa kasrada iyo qilada khildada iyo riqaday ku beddeleen oo waxay yidhaahdeen beddelkeeda billowni waalriixi wa bita'allumi wa khiladin wa riqatin mayzu dami calaa kulli xaal tamyiisku ashyaadaasu ku dhisan marka tii koowaad waxay ahayd inay caadadeedii u noqoto qadarkay xaydi jirtay bay xayd xisaabinaysaa wixii kalena waxay ka soo qaadaysaa inuu yahay istixaado haddii caado aynay lahayn ama caadadeedii mundaribo noqotay amaba ay ilowday markaana waxay u noqonaysaa tamyiis inay calaamaadka ku kala socdo calaamaadka lagu kala soocayaana waa ashyaadaas ama xagga midabka ama xagga urta ama xagga adayga iyo qarada ama xagga farabadnida ama xagga xanuunka haddii markaa dhiiggii isku mid noqdo calaamad lagu kala soocana la waayo caado ay lahaydna aynay jirin oo ama caadadeedii waa ilowday amaba hore uma xaydin ee markii ay xaydayba waxaa ku bilaabmay dhiiggii dhabar furanka ku bilaabmay ama caadadii mundabida ma aha calaamaad lagu kala soocana ma leh markaana tarjicu ilaa caadati ghaalib innisaa dumarka badankoodu caadada ay helaan ayay u noqonaysa culamada qaar waxay leeyihiin dumarka qaraabadeeda ah siday u badan yihiin intay ku xaydaan bay eegaysa calaa kulli xaal xadiisku taa ma sheegin wuxuu sheegayaa taxayadii sittata ayaamin aw sabcata ayaamin fii cilmi illaah marka waxaa laga qaadanayaa haalibu caadati nisaa baa waxay tahay dumarka badankooda dhiigga caadadu inta uu ka socdaa waa lix maalmood ama waa toddoba maalmood waa ka badan karaa waana ka yaraan karaa laakiin haalibka lixda ama toddobada ah marka lix maalmood xayd xisaabi ama toddoba maalmood awdu litakyiir maaha bay culammadu yidhahdeen waa litanwiic ee in la doorransiinaya ma aha oo waxaa laga tilmaamaya xaaladdaada adigu ka ijtihaado eego haddaad istidhaahdo waxay u dhowaansho badan tahay xaaladdaadu dumarkii lixda maalmood xaydi jireen ee la xisaabin haddaad istidhaahdo xaaladaadu waxay u dhowaansho badan tahay dumarkii toddobada maalmood xaydi jireen ee toddoba maalmood xisaabin marka waa litanwiic ijtihaad baana taa lagu keenaya marka xaaladda saddexaad waxay noqonaysaa ilaa caadati ghaalib innisaa inay u laabato oo ay lix maalmood ama toddoba maalmood xayd xisaabiso inta ka dambaysana ay xisaabiso inay tahay istixaado lixda ama toddobada maalmood xaggee laga eegayaa mar haddayna caado hore lahayn maalintii ugu horraysay dhiiggu ku yimi baa lixda maalmood ama toddobada maalmood laga tirinaya wixii ka dambeeyey waxaa la xisaabinayaa inay istixaado yihiin marka min kulli shahrin maalintii dhiiggu u yimi laga soo bilaabaa lixdaa maalmood laga tirinaya ama toddobada maalmood wixii ka dambeeyey istixaada laga soo qaaday wixii ka dambeeyey istixaado ayaa laga soo qaaday faqsilii canka dama culamada qaarkood waxay ka qaateen inuu dhiiggu nijaas yahay oo in la maydhaa uu waajib yahay waana la ysla ogol yahay waa laysku waafaqsanya dhiigga xaydku inuu nijaaso yahay laakiin dhiigga istixaadaduna inuu nijaas yahay culamada qaarkood waa ka deliishadeen faqsilii canki dama dhiiggu inuu nijaasihi u deliil yahay can caa'ishata radia allaahu canha anna umma xabiibata istuxiidat sabca siniin bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha ilaahay raalliha ka noqdeen anna umma xabiibata in ummu xabiibo waa ummu xabiiba binta jaxshin weeyaan istuxiidat in istixaada ku dhacday sabca siniin toddoba sano fa sa'alat rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can dalik waxay weydiisay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam arrinkaasay weydiisay fa amarahaa an takhtasila wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam inay maydhato ayuu amray fa qaala wuxuu yidhi haada kani cirqun wa cirq yacni waa cirq ama xidid furmay weeyi fa kaanat taghtasilu likulli salaah waxay ahaan jirtay mid maydhata oo salaad kastaba u maydhata xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu amray inay maydhato maydhaas waxay ahayd yacnii dhiiggii xaydka ayay ka maydhanaysaa marka hore waxaana weliba ku soo arooray watawada'ii likulli salaah salaad kasta u weysayso marka nebigu kuma odhan salaad kasta u maydho watawada'ii likulli salaa buu idhi salaad kasta u weysayso waayo dhiiggan istixaadadu weysadii waa jebinayaa laakiin maydhasho waajibin maayo culammada qaarkood laakiin waxay yidhaahdeen xadiidkan bay qaateenoo waxay sidaa ummu xabiiba ayay ku camal faleen oo waxay yidhaahdeen mar kasta in la maydhaa waajiba saxse maaha bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen in salaad kasta gabadhaasi u maydhataa waxay noqonaysaa mustaxab oo sunnu noqonaya laakiin waajib noqon maayo waajib ma noqonayo ayay yidhaahdeen marka nebigu sala allahu aleyh wasalam ma amrin inay salaad kasta u maydhato laakiin wuxuu amray salaad kasta inay u weysaysato haddii laakiin salaad kasta ay u maydhato waxay noqonaysaa dee inay ixtiyaad qaadatay laakiin mid waajib ku a ah maaha fa kaanat takhtasilu likulli sala can caa'ishata radia allahu canha qaalat kuntu akhtasilu ana wa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam caaisha waxay tidhi waxaan ahaan jiray aniga iyo rasuulkuba waa maydhan jirnay min inaa'in waaxidin weel keliya ayaannu ka maydhan jiroo biyaha ka dardarsan jirray khilaanaa junubun iyadoo labadayaduba aanu janaabo qabno junub wasfigaah ninka iyo gabadha iyo labada iyo jamaca mid walba waxaa la junubun rajulun junubun imra'atun junub ya yacni waxa weeye hum junubun jamacii xataa waxaa la odhanayaa junubun baa la wa in kuntum junuban fatahharuu yaa junubuna lama odhan ee junubun baa layidhi marka kilaana labadeeda mid waloo ka midiba junubun waa janaabo qabay wa kaana ya'murunii waa i amri jiray tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam attaziru waxbaan guntan jiray caaishaa odhanaysa nebigaa i jiray inaan wax guntado ay an attazira fa attaziru markaasaan wax guntan jiray yacnii waxbaan ku xidhan jiray halkan xaggaa hoose sidii gunti oo kale ah fayubaashirunii waa i baashiri jiroo yacni waa i taataaban jiray wa ana xaa'idun walxaal ana anigu xaa'idun aan caado qabo wa kaana yukhriju ra'sahu ilaya caaisha waxay tidhi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam mid madixiisa xaggayga u soo saara ayuu ahaa wa huwa muctakifun walxaal huwa isagu muctakifun uu masjidka ictikaafsan yahay guriga nebiga sala allahu alayh wasalam albaabkiisu masjidku ku furnaa marka isagoo masjidka ku jiraa ayuu madaxiisa xagga aqalkiisa gelinayaa yaa markaasay caaisha madaxa u maydhaysaa marna timaha u feedhaysaa fa aghsiluhu markaasaan maydhi jiray madaxa nebiga sala allahu aleyh wasalam wa ana xaa'idun anu caado qabaa ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam madaxa u maydhi jiray bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey ashyaada maxay u sheegaysaa caaisha waxay u sheegaysaa naqli shareecadii ay soo naqlinayso axkaamtii sharciga ahayd ay doonayso inay caddayso waayo umuuraha iyo ashyaadaa waxa ku saabsan zawjaadka nebigu sala allahu alayh wasalam dadka kale waa uga aqoon badan yihiin yaa uwa ka yaqaaniin waayo nebiga ayaa baray cilmigii uu nebigu ka baray doonaysa dadka inay u gudbiyaan oo dadka kale markaa dabeed ay ogaadaan marka waxay tidhi aniga iyo rasuulku sala allahu alayh wasalam labadayaduba weel qura ayaannu ka wada maydhanaynay annagoo biyaha ka dardarsanayna labadayaduna waa janaabo qabne halkaa waxaa laga qaadanayaa biyahaas gacmaha la dardarsanayo ee janaabada lagaga maydhanayo in aynay dahuur inay yihiin inaynay ka baxayn oo biyihii janaaba inaynay ku degayn waa laga qaadanayaa oo lama odhanayo biyihii janaabay qabaan waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan biyaha mustacmal inaynay noqonaynin fuqahada qaarkood waxay leeyihiin dee biyuhu markaa waxay noqonayaan biyo mustacmaloo tahurnimadii bay ka baxayaanoo daahir khayru mutahiray noqonayaan laakiin taas dee fuqahadu iskuma waafaqsana dawaahirta adiladan iyo axaadiistanna waxaa laga deliishanayaa inaynay waxba ku noqonayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga deliishanaya lagala baxayaa xadiiskan gabadha caadada qabta inaan la fantaynaynoo laga fogaanayn nimanka yuhuudda la yidhahda waxay ahaan jireen gabadhaasi hadday caado hesho umay soo dhowaan jirin kaannahu inay nijaas tahay uga fogaan jireen yaani waxa weeye jidhkeeda way iska ilaalin jireen waa ka dheeraan jireen aad iyo aad bay uga fogaan jireen ilaa meel aynay la seexan jirin taa nebigu waa khilaafay sala allahu aleyh wasalam oo iyadoo xaasaskiisu ay janaabo qabaan ayaa wakhtiyada qaarkood u baashirayey yacnii mawdican markaa waxa weeye xaydku ku sugan yahay ayuu ka dheeraanayey oo intuu markaa yidhaahdo wax markaa hoosta ka xidho ama wax gunto ayuu deedna jidhkeeda inta kale hadduu doono markaa u taabanayey wakhtiyada qaarkood iyadoo caado qabtaa caaisha ayaa madaxa nebiga sala allahu alayh wasalam marna u maydhaysay marna u feedhaysay farahaaga iga daa mar haddaad xayd qabto kuma odhan mar haddaad dhiig leedahay farahaaga iga daa ma odhan caaisha nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam maray ku tidhi markaa waxa weeye xayd baan qabaa ayuu wuxuu ku yidhi inna xaydataki laysat fii yadik xaydkaagu gacantaada kuma sugnaa xaydku yacnii dhiigga caadadaad leedahay gacantaada kuma sugnaa markaa sidaas aawadeed gabadhii de waa daahir jidhkeedii waa daahir laakiin dhiiggan xaydku nooc tahaara abaa ka maqan laakiin tahaaradii nijaasada muqaabilka u ahayd maaha dhiiggu inuu nijaas yahay waa jirtaa laakiin jidhkii gabadhu dee nijaas maaha marka waxaa weeye calaa kulli xaal inaan dhibi ku sugnayn gabadha caadada qabtaa inay taabato iyo inay u feedho iyo in markaa waxa weeye waxyaalahaas in ashyaadaasi dhib aynay lahayn ayaa laga qaadanaya waxay kale culamada qaarkood ka deliishadeen gabadha caadada qabtaa inay masjidka soo gelayn waayo haddii masjidka inay soo gashaa ay u bannaan tahay dee caaisha intay masjidka soo gasho ayay masjidka gudihiisa ugu feedhi lahayd bay yidhahdeen can caaishata radiallaahu canha qaalat kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam yattaki'u fii xajrii wa ana xaa'idun fayaqra'u alqur'aan bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha radia allahu canha qaalat inay tidhi kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yattaki'u fii xajrii mid ku dangiigsada oo ku tiirsada fii xajrii dhabtayda wa ana xaa'idun walxaal ana xaa'idun anigu aan caado qabo ayay caaisha tidhi fayaqra'u alqur'aana wuxuu akhrin jiray dabeed qur'aanka xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa gabadha xaa'idka ah jidhkeedu inuu daahir yahay oo aanu xaydka ku nijaasoobin ayaa xadiiska laga qaadanaya marka jidhkeeda iyo maryaheeduba waa daahir wixii dhiig taabto dhiiggaasta in laga maydha waajib ah oo dhiig waa nijaas waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadha caadada qabtaa dhabteeda inta lagu jiifsado iyadoo dhabteeda lagu jiifo in qur'aanka la akhrin karo dhibina aanu ku sugnayn can mucaadata binti cabdillaahi qaalat sa'altu caaishata radia allaahu canha faqult mucaada waxay tidhi caaishaan wax weyddiiyo faqultu waxaan idhi maa baalu lxaa'idi taqdi asawma walaa taqdi asalaa mucaada waxay ahayd taabiciyad bay ahayd taabiciyaadka ka mid ah marka caaisha ayay weydiinaysaa sababtu maxay tahay gabadha caadada qabtaa soonka ay u qallaynayso oo salaadda aynay u qallaynayn taqdi asawma walaa taqdi asalaa waxaynu ogsoonnahay salaadda dee gabadhii ma qallaynayso caadada qabtay oo muddadii ay caadada ku sugnayd la odhan maayo salaadihii kaa tegay waa inaad qallaysaa markaad daahir noqoto laakiin soonkii ramadaanee ka tegay waa qallaynaysaa marka laba waajib baa labaduba ahaayeen maxay soonkana u qallaynaysaa salaaddana u qallayn weydi fa qaalat waxay tidhi caaisha axaruuriyatun anti nama khaarijiyad baa tahay xaruuriya yacnii akhaarijiya laga tilmaamayo qaryo xaruuraa la yidhaahdo ayaa khawaarijtu degeen markii ugu horraysay soo baxeen qaryadii baa loo nisbeeyey qaryadana waxa loodhan jiray xaruuraa qaryada xaruuraa markii loo nisbeeyey xaruuriyay noqonaysaa fa qultu waxaan ku idhi bay tidhi lastu bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi oo mid xaruuraa loo nisbeeyey ma ihi walaakinnii as'alu ha yeeshee waa weyddiinayaa cilmi faa'iidaysi baan u weyddiinayaa fa qaalat waxay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha kaana yusiibuna dalika fanu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa arrinkaasi waana haleeli jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam fanu'maru biqadaa'i asawmi waxaana la amri jiray soonka inaannu qallayno walaa nu'maru biqadaa'i asalaa salaadda inaannu qallaynana nalama amri jirin bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskani wuxuu ku tusinayaa gabadhii caadada qabtay salaadihii wakhtigaas ay caadada qabto ka tegey inaynay qallaynayn laakiin soomamkii ka tegey iyo maalmihii ka tegey soonka ahaa inay qallaynayso caaisho markii la weydiiyeyna waxay ku jawaabtay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam baa arrinkaasi na haleeli jiray markaasaa soonka inaannu qallayno waa nala amray bimacnaa nebigaana amray sala allahu alayh wasalam laakiin salaadda inaannu qallayno nebigu sala allahu alayh wasalam nama amrin marka waxay ku jawaabtay itibaaca sidaas kanna nebiga amray kanna nebigu ma amrin bes waaba dhammaatayba waxaa laga qaadanayaa shay kasta oo sharciga laynagu amro sidiisa in loo raaco xikmada looga jeedo aan garanno ama yaynaan garan sharti ma aha shay kasta xikmadiisa inaynu garannaa sharti maaha addoommo ilaahay baynu nahay sharcan wixii layna amro waynu sideeda u raacnaa shay kastaoo ilaahay iyo rasuulkiisu ay sharciyeeyeen xikmaa ku sugan laakiin waxaa dhici karta xikmada inaynu garan weyno warubbamaa yucwisuna atilaacu laakinahu laysa lahu imtinaacu waxaa laga yaabaa taalacasho xukunka aynu taalacanno xikmadiisa inayna seegto laakiin macnaheedu ma aha haddaynu xikmada garan weyno xikmo ma laha ma aha macnuhu xikma waa ku jirtaa laakiin qad nacrif wa qad laa nacrif inaannu garanay inaynan garan mid walbaa dhici kartaa fuqahada qaarkood waxay sheegaan bacdulxikam oo ku sugan oo waxay yidhaahdeen muddada gabadhu ay caadada qabto salaadaha ka tegayaa way fara badanayaan oo toddoba maalmood haddii ay dee caadadu joogto haddii la yidhahdo ha la qalleeyo waxay noqonaysaa toddoba shan lagu dhuftay shan iyo soddon salaadood bay noqonaysaa hadday lix maalmood noqoto muddaday caadada ku sugnaydna haddii la yidhahdo ha la qalleeyo soddon salaadood bay noqonaysaa marka mashaqa ku sugan qaacidada sharciguna maxay tahay almashaqatu tajribu taysiir mashaqada iyo dhibaatadu waxay soo jiiddaa fudaydintay soo jiiddaa yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra laakiin soonku xilli kooban weeye sannadkii hal mar buu imanayaa koob iyo tobanka biloodoo kale soon waajib ma aha bishaa uu yimi soonku ee ramadaan haddii gabadha caadadii ay ka timaaddo dee toddoba maalmood ama lix maalmood ama wax la mid ah ayay noqonaysaa maalmaha ka tegay soonkii iyo haddii la yidhaha koob iyo tobanka bilood gudahooda dhowrkaa maalmood qallee waxba kuma aha marka midna waxa weeye culays baa ka iman kara oo way soo noqnoqonaysaa tani waa sannadkii hal mar soonku laakiin tan salaaddu dee xilli walba waa joogtaa marka bil walba marka waxaad qallaysaa haddii la yidhaha dhowr iyo soddon salaadood oo qallaaba bil walba ku saaran dee mashaqaa ka imanaysa calaa kulli xaal fuqahada ayaa ashyaadaas waayadii dambe isku mashquuliya laakiin saxaabadii waxaa ka muuqata tacliilaadka iyo xikamka inay raadiyaan inay isku mashquulin jirin shaqadooda inay ahayn ayna la yaabtay caaisha inay gabadhan mucaada ee taabiciyadda ahi inay weyddiiso sababta waayo nahjigay saxaabada ku baratay ma aha namad saxaabadu isticmaali jireenna ma aha xukun sharciyay og yihiin in sidaa sharcigu yahay inay yidhaahdaan sababtu waa maxay addoon baa tahee sida lagu yidhi unbes raac weyddiinta ay weyddiinayso way qoonsato waxay tihi axaruuriyatun anti waxayna sidaas u tidhi qolada khawaarijta ayaa waxay odhan jireen waa in la qalleeyaa tafriiqa maadaama ay diidi jireen la kala farqinayo salaadda iyo soonka oo axaadiista wax badanoo ka mid inay qaadan jirin ayay markaa su'aasha ugu celisoo yidhi axaruuriyatun anti iyana ma xanaaqin waxay uga jawaabtay xaqiiqadoo waxay tidhi khaarijiyad ma ihi ee cilmi doonashun baan ahay walaakinnii as'al deedna waxay ugu jawaabtay kaana yusiibuna dalika fii cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam fa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa marka tacliilaad iyo sababo iyo ashyaada noocaasa inay isku mashquuliyaan inay samayn jirin ayaa markaa ka muuqata saxaabadu halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatubu ilayk